بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuqulmaraam waxaanna ku dhex jirnay ama noo soo dhammaatay salaaddii ciideynka markaa loo tukanayay ama salaaddii labada ciid markaa la tukanayay baabu salaati alkusuufi kusuufkii ayaanu gelaynaa haddana waa baab looga hadlaya salaati alkusuufi qorax madoobaadka iyo mar allaala marka dayaxu madoobaado salaada markaa la tukado can ilmuqiirati bnu shucba radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi inkashafat ashamsu qoraxdii baa madoobaatay calaa cahdi rasuuliillaahi rasuulka cahdigiisii zamankiisii yowma maalintii bayna ahayd maata ibraahiim ibraahim uu dhintay waa wiilkii nebiga uu dhalay ee yaraa maalintii uu dhintaa waxaa ku soo aaday inay qoraxdu markaa madoobaatay faqaala faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen inkashafat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay limowti ibraahim waxay qoraxdu la madoobaatay geeridii iyo dhimashadii ibraahim faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inna ashamsa qoraxda iyo walqamara dayu xuba aayataani waa laba aayadood laba calaamaad iyo aayaad waaye oo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ka mid ah laayanka sifaani uma madoobaadaan limowti axadin axad geeridiisa walaa lixayaatihi iyo noloshiisaba nabadgeelidiisa iyo noloshiisa uma madoobaadaan faidaa ra'aytumuuhuma haddaad aragtaan fadcu llaaha ilaahay barya wasalluu tukada xataa intii tankashifa ay faydanto ilaa laydinka faydaa wax allaala waxa aad ku dhex sugan tihiin muttafaqun calayhi wa fii riwaaya buqad xataa tanjalla xataa tanjalli ilaa la faydo ama ilaa ay faydanto oo qoraxdii ay caddaato oo sideedii ay markaa ku soo noqoto salaada tukada ilaahina barya subxaana wa tacaala xadiidku wuxuu tilmaamayaa mararka gobol ka mid ah ayagoo dadka lagu cabsigelinaya ilaahay qoraxda wuxuu ka dhigaa in nuurkeedii markaa ay madoobaato marar gobolka mid ahna dayaxaa noqda muqiir ibnu shucba waxa uu leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa qoraxdii madoobaatay rasuulka zamankiisana way ahayd sala allahu calayhi wasalam inkasafat ishamsu eh, qoraxdii ayaa madoobaatay calaa cahdi rasuuliillaahi rasuulka cahdigiisii waa zamankiisii naqdiga nebiga ayaa qoraxdii madoobaatay yowma maata ibraahiimu maalintii ibraahim uu dhintay canugii yaraa ee nebiga uu dhalay ayaa maalintaa dhintoo dadku waxay dhaheen waxay la madoobaatay ibraahim dhimashadiisa rasuulka sal allahu calayhi wasalam baa dadka u tilmaamay xaaladdu inaysaa ahayn faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen inkasafat ishamsu qoraxdu waxay la madoobaatay limowti ibraahim ibraahiim dhimashadiisa faqaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu yidhi inna ashamsa iyo waalqamara aayataani oo min aayaati shamsada iyo qamarku waa laba aayaad oo aayaadka alla ka mid ah laa yankasifaani limowti axadin axadgeeridiisa uma madoobaadaan oo mar allaala markii nin cadiim ahoo weyn baa dhashay la yidhaahdo ama qof cadiim ahoo weyn baa dhintay yaa xiddigu dhacaa markaasay dayaxu madoobaadaa markaasay bishu madoobaataa dhaqan noocaasa la aaminsanaan jiray ilaa haddana laga yaabo dad aaminsan inay jiraan tiibuu marka rasuulku ka tirtirayaa sala allahu calayhi wasalam waa laba aayadood oo aayaadka ilaahay ka mid ah uma madoobaadaan axad dhimashadiisa iyo noloshiisaba ee fa idaa ra'aytumuuhuma haddaad aragtaan waa midoo waayo labadoodu hal mar islama dhacaan fadcu llaaha ilaahay barya oo tuuga wasalluu tukada xataa tankashifa ilaa ay fiidanto ilaa ay wixii saayay iyo wixii idin saarnaan laydinka faydoo laydinka qaado oo dayaxii ama shamsadii wixii madoobaaday ay faydanto ilaa noocaasa ilaahay barya waxaa la tilmaamayaa oo meesha laga fahmayaa baa layidhi riwaayadda dambe wa fii riwaaya lilbukhaari xataa tanjali tilmaamaysa haddii inta laba rakacadood la tukado weli ay sideedii tahay in lagu celinayo haddana hadday weli sideedii tahay saasoo kale ilaa markaa laydinka feedaa laga qaadan baa la yidhi walilbukhaari min xadiidi abi bakrata radia allaahu canhu fasalluu tukada wadacuu tuuga ilaahay xataa yukshaf xataa yukshaf ilaa laydinka fayda maa bikum waxaad ku sugan tihiin waxa aad markaa ku dhex sugan tihiin ama aad tihiin dhexdeeda ilaa laydinka qaada ilaahay barya salaadna markaa tukada marka kusuufka iyo khusuufku waa sidaasoo waa dayaxa oo madoobaada ama shamsadoo madoobaata waa qoraxdee qolaa kala qaaddo waxay leeyihiin haddii la yidhaahdo khusuufna waxaa loola jeedaa waa dayaxa kusuf haddii la dhahana waxaa loola jeedaa shamsada laakiin labada waa la wada dhihi karaa fa idaa bariqa albasar khasafa alqamar bay leeyihiin oo khusuufka inta badan waa qamarka laakiin nebiga labadaba waa uu isticmaalayo kusufna waa la dhihi karaa dayaxa waana la dhihi karaa shamsada labadooda khusuuf markaa waa la wada dhihi karaa marka bukhaari wuxuu leeyahay xaggiis waxaa uga sugnaa xadiid abi bakra fasalluu tukada oo wadacuu tuuga ila subxaana wa tacaala xataa intii yugshafa lafaydu maa bikum wixii markaa idinku sugan oo qoraxdii idinka madoobaatay ah ama shamsadii ama dayaxii wa can caaishata radi allaahu canha ana anabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulku jahara wuu la jahray fii salaati lkusuufi salaadii kusuufka biqiraa'atihi qiraa'adiisa ayuu la jahray oo kor baa loo aqrinayaa fasallaa wuxuu tukaday arbaca rakacaatin afar rakacadood oo fii rakcatayni laba rakacadood dhex ahaatay arbaca rakacaatin macnaha waa afar rukuucood oo fii rakcatayn laba rakacadood ah oo halkii rakaca laba rukuuc leh waa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood afar sujuudood waa tii caadigo lababa waa rakaca labana waa rakaca saa darteed arbaca rakacaatin waa afar rukuucoodoo fii rakcatayni laba rakacadood dhex ahaatay iyo wa arbaca sajadaatin afar sujuudood muttafaqun calayh wahaadaa lafdu muslim waaye wa fii riwaaya lahu muslim wuxuu ahaa fabacaa wuu diray nebiga munaadiya munaadi ayuu diray sala allahu calayh oo yidhaahda alsalaata jaamica ama alsalaatu jaamicatun ayadana waa la dhihi karaa alsalaatu jaamicatan macnaha alsalaatu jaamicatun munaadi dhayaadiye oo yidhaahda salaada macnaha salaadu waa midii wax kulmisa u soo kulma oo salaatu jaamica munaadi dhahaaya ayuu rasuulku diray sal allahu calayh wasalam ciidda waxaan soo tilmaanay markii la tukanayo aadaani aqim ma laha xataa alsalaatu jaamica ma laha laakiin mar allaala marka kusuufka la tukanayo ama khusuufka qoraxmadoobaadka waxaa la leeyahay Eh, waxaa la diraya munaadi ama asalaatu jaamica saa markaa ku naadiya caaisha waxay leedahay rasuulku wuu la jahray oo kor ayuu u qaaday sala allahu calayh wasalam qiraa'ada markii salaada qoraxmadoobaadka markaa uu tukanayay ana alnabiya sala allahu calayh wasalam nebigii ilaahay ayaa jahara la jahray fii salaati alkusuufi salaadii qoraxmadoobaadka biqiraa'atihi qiraa'adiisii buu la jahray macnaha kor ugu dhawaaqay fasallaa arbaca rakacaatin afar rakacadood ayuu markaa tukaday afar rukuucood dheh oo fii rakcatayni laba afar kacadood dhex ah iyo wa arbaca sajadaatin afar sajaad ama afar sujuud muttafaqun calayh wahaadaa lafdu muslim baa iskale wa fii riwaaya werin kale oo lahu muslima wuxuu ahaa fabacaثa munaadiyan munaadi ayuu rasuulku diray sala اllahu calayh wasalam oo yunaadi naadiye oo yidhaahda alsalaatu jaamica saa markaa yidhaahda ayaa markaa la diray taana waxay tilmaamaysaa in salaada kusuufkaas qiraa'ada markaa lala jahrayo can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi in khasafat ashamsu qoraxdii baa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi rasuulka cahdigiisii zamankiisii sala allahu calayh wasalam fasallaa waa u tukaday salaadii khusuufka faqaama wuu istaagay qiyaaman istaag tawiilan oo dheer ayuu mtaqaana istaagay naxwan la eg oo ma la mid ah min qiraa'ati suurati اlbaqara inta suuratulbaqara laga aqriyo ileeg buu markaa taagnaa uma kabacdi rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc tawiilan oo dheer uma rafaca kadibna rukuucdii buu ka soo kor noqday sujuud ma aadina faqaama qiyaaman tawiilan qiyaam dheer buu haddana istaagay wahwa asagoo wahwa kaasi qiyaamkaa dambe duuna alqiyaami alwali qiyaamkii hore waa ka yaraa waxoogaa oo ka sokeeyo wax yar ka yar qiyaamkii hore uma intaa ka bacdi rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc طawiilan oo dheer wahwa duuna rukuuci اlأwali rukuucdii hore laakiin ka hoos marsan uma sajada waa sujuuday uma kadib qaama wuu istaagay qiyaaman طawiilan qiyaam dheer wahwa qiyaamkaasoo duuna alqiyaami اlأwali qiyaamkii koowaad wax yar ka hooseeya uma rakaca rukuucan rukuuc ayuu rukuucay haddana awiilan oo dheer wahwa duuna arukuuci اlwali rukuucdii horena ka yar waxoogaa uma intaa kabacdi rafaca kor buuga soo qacay faqaama wuu istaagay qiyaaman طawiilan wahwa duuna alqiyaami اlwali oo qiyaamkii kuwa sukadii ah uma rakaca rukuucan buu rukuucay طawiilan oo dheer wahwa duuna arukuuci اlwali wuxuu ka yaraa rukuucdii hore uma sajada kadibna wuu sujuuday uma insarafa waa ka gadoomay salaadii ayuu ka baxay waqad tajallat ashamsu ayadoy qoraxdu faydantay fakhataba annaasa dadkiibuu u khudbeeyey markaa kadib muttafaqun calayh wاlafdu lilbukhaari baa lafdiga iskale xadiidku wuxuu tilmaamayaa kayfiyada iyo qaabka loo tukada salaada qoraxmadoobaadka ama midda mataqaanaa dayaxmadoobaadka labadaba ibni cabbaas wuxuu leeyahay inkhasafat الshamsu qoraxdii baa madoobaatay marka khusuufka qamarka keliya loo isticmaalaa meahe shamsadana way noqon kartaa oo wuxuu yidhi inkhasafat waxaa madoobaatay ashamsu qoraxdii calaa cahdi rasuuli اllaahi rasuulka zamankiisii bay ahayd sala allahu calayhi wasalam fasallaa waa tukaday nebiga salaadii khusuufeen faqaama qiyaaman طawiila naxwa min qiraa'ati suurati اlbaqara in la eg in suuratulbaqara la akhriyo marka cabdulaahi ibnu cabaas meesha ma uusan tilmaamin suuraddii markaa la akhriyey haddana caaisha waxaan ka soo warisoo tilmaantay in nebiga uu la jahray sala allahu calayh wasalam meeshaan baa waxaa la leeyahay hadduu la jahri lahaa ibni cabaas muxuu u tilmaami waayey suuraddii u akhriyu u qiyaasay naxwa qiraa'ati suurati albaqara in la eg waa macquul inuu asagoo maqlina gadaal uu markaa joogay oo dadka gadaal ku tukanaya uu ahaa laakiin uu qiyaaso uu qadaray intuu nebigu taagnaa sala allahu calayh wasalam inay la ekeen inta suuratulbaqara laga akhriyo nebigu waa rukuucay sal allah calay wasalam oo la rukuucaya rukuuc tawiil ah ayuu rukuucay oo dheer uma rafaca faqaama qiyaaman tawiilan wahwa duuna alqiyaami alwali hadana rukuucdii markuu ka soo kor noqday waa rakacadii koowaad buu ku jiraa yuu qiraa'adii dib u bilaabay haddana sala allahu calayh wasalam oo intii suuratulbaqara uu ka akhnaa in wax yar ka sokaysa oo ka yar buu markaa taagnaa uma rakaca rukuucan tawiilan buu haddana rukuucay waa hal rakacad oo laba rukuuc markaa wadataa wahwa duuna arukuuci alwali laakiin rukuucdii hore say u dheereen midaan dambe uma dheerayn uma sajada wuu sujuuday labadii sujuudood uma qaama qiyaaman tawiil waa rakacadii labaad qiyaam dheer buu istaagay wahwa duuna alqiyaami alwali qiyaamkii koowaadna ka yar uma rakaca rukuucan طawiilan wahwa duuna arukuuci اlأwali uma rafaca kor buuga soo noqday faqaama qiyaaman طawiil buu haddana istaagay wahwa duuna alqiyaami اlأwali uma rakaca rukuucan haddana rukuuc طawiilan buu rukuucay wahwa duuna arukuuci اlأwali uma sajada uma اnsarafa waqad tajallat الshamsu aydii qoraxdii furantay caddaatay oo markaa iftiintay fakhaطba الnaas dadkii buu khudbeeyey muttafaqun calayh khudbad ayuu markaa nebiga dadkii u akhriyey khudbada khudbo cajiib badan bay markaa ahayd oo arrimooyin fara badan ayuu meelahooda wax ka tusay cadaabka qabriga ayuu u sheegay dhibaatada faraha badan ee masiixu dajaal uu leeyahy wax buu ka sheegay oo wuxuu u bardhigay ama la mid yahay buu yidhi fidnada laysku imtixaamaya qubuuraha arrimooyin fara badan buu maalintaa rasuulku ka hadlay ummaddana u bayaaniyey wa fii riwaayatin limuslim sallaa waa tukaday nebiga xiina wakhtigii kasafat ashamsu qoraxdii ay madoobaatay amaaniya rakacaatin sideed rakacadood oo fii arbaci sajadaatin afar sujuudood markaa ah waa sideed rukuucoodoo fii arbaci sajadaad mar walba sujuuduhu waa afar ayaga oo waa laba labadooda amaa waxaa iskhilaafo oo mar kasta riwaayad kasta wax ku tilmaantaa dhinaca rukuucda wa can caliy milu dalika asagana saasoo kaloo wariyayo aaaniya rakacaat siddeed rukuucoodoo fii arbaca sajidaad markaa ah afar sujuudood walahu muslim waxaa u sugnaa can jaabir radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqday salla inuu tukaday nebiga sita rakacaatin ee lix rukuucood oo biarbaci sajaatin afar sujuudood ah inta badan sujuuduhu isku siday u tilmaamaan weliabi daawuud can ubay bni kacab sallaa wuu tukaday farakaca hamsa rakacaatin shan rukuucood buu rukuucay wasajada sajadatayn buu markaa sujuuday wa facala fi aaniyati midla dalika rakacadii labaadna saasoo kaluu sameeyey laakiin qaybtan dambee wa facala fi aaniya mila dalika intaa daciif ama intaa ka soo hartay oo kale saasay u kala mtaqaanaa kala duduwaan dhinaca rakacaadka ee rukuucooyinka amaa sujuudaha rakacad walba waxay tilmaantaan laba sujuudood oo caadiya say marka hore u lahaan jirtay oo kale haddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam halkaa mar ee la wariyey ee ibraahim dhintay qoraxdu madoobaatay uu tukaday waa mowduuc ishkaalku inuu jiraa suuragal ah ama haddii marar kala duwan ay dhacday kusuufka waqtigii nebiga xilliga noocaasa waa suuragal in arrimooyinkan oo dhan uu markaa rasuulku dhowr jeer sameeyey marka salaada lagu magacaabo salaat lkusuuf ama khusuuf saasaa markaa loo tukanayaa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi maa habbat riixun dabayl ma kicin qatun weli ilaa hadday kacdana jafa nabiy nebigu wuxuu ku jilba jabsan jira oo ku fadhiisan jiray calaa rugbatayhi jilbihiisa wa qaala markaasuu ohan jiray allaahumma jacalhaa raxma ilaahu naxariis nooga dhig walaa tajcalhaa cadaaban cadaab nooga yeelin rawaahu shaaficiyi wاطabaraani baa wariyey laakiin xadiiska sanadkiisu waa daciif weli waa daciif jiddan ahoo mar allaala marka qofku arrimooyinka aayaadka uu arko inuu rabbi isaga cararo aad bay u fiican tahay suu rabbi tilmaamay fafiruu ila اllahi ibni cabbaas wuxuu leeyahay qaala maa habbad ma kicin riixun dabayl qarqun weli ilaa jafaa waa jilbajabsan jiray oo waa fadhiisan jiray nebiga sala allahu calayh wasalam calaa rugbatayhi wa qaala markaasuu odhan jiray allaahuma jcalhaa raxma walaa tajcalhaa cadaaban ilaahu raxmad nooga dhig oo cadaab ha nooga dhigin laakiin xadiidku waa xadiid daciif ah wa canhu waa ibni cabbaas annahu sallaa waa tukaday fii zalzalati zalzalada wuxuu tukaday sitta rakacaatin lix rakacaad iyo wa arbaca sadaatin waa lix rukuucood iyo afar sujuudood wa qaala haakadaa salaatu laayaad buu yidhi salaadaha aayaadka saasaa loo tukadaa rawaahu lbayhaqiy xadiidku waa xadiid saxiixa wuxuu tilmaamayaa aayadaha marka zalzaalka uu yimaado oo kale waayo intaasoo dhan waa cabsigelin wamaa nursulu biاlaayaati ilaa takhwiifan buu dhaha ilah subxaana watacaala tacaala dhulgariirku waa aayaad qoraxdaa madoobaanaysaad u jeedaan waa aayaad iyo calaamad bishoo madoobaata waa la mid dabayl kacday iyo waxaasoo dhan waxaa loo diraa dadkiin lagu cabsigeliyo waryadoomay jooga war u soo laabta ilaah subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaagga ku dadaala noqda ummad macaasida iyo dembiga iska yareeya waad u jeeddaan dembi aad samayseen xataa makhluuqaadkii baa isbeddelaya ilaahay qalqa subxaana wa tacaala foolxumada iyo xumaanta dembigii macaasida ay markaa leedahay waa dhibaato aad iyo aad u weyn ibni cabbaas waxaa la tilmaamayaa inuu tukaday wakhti zalzale ay jirtay lix rukuucood iyo afar sujuudood wa qaala salaatulaayad buu yidhi rawaahu lbayhaqiyu baa xadiidkaa wariyey wadakara ashaaficiyu can cali milahu xadiiskaasoo kaluu wariyey duuna aakhirihi laakiin inta dambaa markaa ka maqnayd oo duuna aakhirihi waxaa loola jeedaa haakadaa salaatulaayaad intaa markaa kuma sugnayn laakiin qaybtan dambe waxaa la yidhaahdaa waa daciif baabu salaati istisqaa salaadii istisqaha ayaannu gelaynaa oo looga hadli doonaa baabkan waa roobdoonka mar allaala marka la abaaroobo roob la waayo oo ilaahay subxaana wa tacaala in aad iyo aad loo baryo salaad la tukado waxaan fahmaynaa ama aan dareemaynaa dhib walba oo la soo maro salaaddaa looga baxaa istaciinuu biالصabri wالsalaa wainaha lakabiiratun ila cala alqaashiciin dhib kasta oo yimaada waxaa leeyahay salaad ha la tukado waa soo tilmaanay weli dhibaatooyinka soo socday dhibaatooyinka lagu jiraba intaasoo dhanba salaad baa la qabsanayaa waa xiriirka adii ilaa idinka dhaxaysaan soo tilmaannay qoraxdii baa madoobaatay salaad baa la tukanayaa istisqayo roob baa la dalbayaa oo biyihii baa la waaya roob ka ahaa abaar baa ummaddii ku dhacday salaad baa la tukanayaa mar allaala marka dayaxu madoobaado ciyaalka dugsilayda ah ee dugsiga dhigtaa inta loox madaxa loo saaro ayaa qubuurta lagu wareegi jiray markii hore saasaa markaa loogu wareegayaa inta la wado oo la geeya meelaha qubuurta iyo lagu tuhmaya dadka saalixiinta inay ku duugan yihiin iyo toddoba jeer saa loogu soo wareejin jiray waxaa noocaan iyo arrimahan la tilmaamiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam waxa uu ka jideeyey dadku waxaad mooddaa in badan inay haafilka ahaayeen ee darteed baa habeenka haddii dayaxu madoobaadana ciyaalka yaryarka ah iyo dumarka inta idin loo soo qaado fuux loogu shubo yaa magaalada lagu wareegi jiray ayadana saasaa fooxa kor loogu qaadayaa oo la wareejinayaa salaad la tukan jiray iyo waxyaabo noocaasa ma jiri jirin ama waa yaraayeen laakiin falilaahi alxamdu waxaa suuragala baryahan dambe ilaahay mahadiis waayee in dadku wax badan inta ay fahmeen haddii dayaxu madoobaadana masaajidada loo soo cararaa salaadii baa markaa la tukadaa waa mahad ilaahay istisqaha iyo roobdoonka islaama tii ka bilowdo bilowdoo korka sarraysa wixii ka yar kuma jirin inta xaafadda isugu yimaadaana salool iyo daange iyo waxyaabaa la samayn jiray qaarna koraa loo daadin jiray si roob loo helo taana way dhici jirtay waxaa la samayn jiray mtaqaana uunsi iyo madax shuboo gabdhihii islaamiya afartanka gaaray ayaa loo mataqaana hoos loo gelin jiray weliba dhowr naagood oo intaa ahoo afartan ka bilowda welina aan alaaq ku dhicin waa la dhihi jiray naag la fari kuma jirto saa darteed arrimooyinkaasi dhaqankaasii caadadaa waa la lahaan jiray laakiin ilaahay subxaana wa tacaala falilaahi alxamdu ilaahay baa mahad ku lehe maanta waxaad arkaysaa in badan oo adduunka ka mid ah waddammadaa mataqaanaa ka mid ah mar allaala marka roob la dalbahayo salaada istisqaha la tukadaa sida markaa noo imaan doontaba can ibni caba cabaasin radia allaahu canhuma qaale wuxuu yidhi kharaja anabiyu nebigaa soo baxay sala allahu calayhi wasalam mutawaadican asagoo tawaaducaya asagoo isdulaynayo ilaahay u tawaaducsan mutabadilan mutabadil ah macnaha dharka mutabadilka waxaa loola jeedaa dharka ziinada iyo quruxda badan inaadan soo qaadanin laakiin dhar duug ah isagoo markaa soo qaatay ayuu nebigu soo baxay mutakhashican khushuucsan khushuucna uu markaa ka muuqdo mutarasilan aayarna u soconayo mutarasil ahoo tartiibsanaya mutadarican mutadaric ahoo ilaahay subxaanah wa tacaala baryaaya fasallaa rakcatayn laba rakcadood buu tukaday kamaa yusalli min alciid sida ciidda loo tukado oo filciid lam yahtub ma uusan khudbaynin khudbatukum haadihi khudbadiinan ee tanoo kale markaa ah khudbadii noocaan oo kale salaada ciidda ka dembaysay rawaahu lhamsa baa xadiid ka wariyey wasaxaw waxaa siix yeelay atirmidiy wa abu cawaanata iyo wabnu xibbaan xadiidka haddii la fiirfiriyo ilaa daraja xasana waa gaaraya waana xadiisku camalfal mudan mar allaala markii istisqaha la doonaayey oo rasuulka sala allahu calayh wasalam ay dadkii u sheegteen inay abaaroobeen wuu u soo baxay oo wuxuu soo aaday dhanka salaada markuu soo baxayey ayuu ibnu cabbaas ka sheekaynayaa qaala kharaja annebiyu nebigaa soo baxay sala allahu calayh wasalam mutawaadic asagoo ah kibir iyo isla weyne looma baahna salaad waxaad u socotaa istisqa waxaad u socotaa roobdoon waxaad u socotaa rabbituug subxaana wa tacaala inaad kibir ku baxda markaa ma aha see lagugu gargaara haddaad kibir joojin weyso kibirka la tilmaamayo waa dadkoo la yasoo la liido xaqana laga santaago xaq laguu sheegay inaad qaadan weyso oo aad ku socon weyso taasaa markaa loola jeedaa marka rasuulka sal اllah alay waslam asagoo tawaaducsan buu soo baxay mutabadila mutabadal ahoo dhar aan fiicnayn oo ziinadii ka badatay aan wadanin dhar waxoogaa duugana markaa wata mutakhashican khushuucsan mutarasilan aayarsanaya si tarsiil tarsiil ah oo tartiibsanna markaa u socda mutadarican ah mid baryaya ilaa subxaana wa tacaala ilaahayna markaa toogaya oo tadarucahaya oo ilaahay isu hoos dhigaya nimcadiisa iyo gargaarkiisana rajaynaya fa sallaa rakcatayni laba rakacadood ayuu markaa nebigu tukaday sala allahu calayh wasalam kamaa yusalli sida loo tukado oo kale fi lciid ciidda lam yakhtub ma uusan khudbaynin khudbatakum haadihi khudbadiinnan ee tan ahoo marka salaada istisqaha la tilmaamaayo ama la tukanayo marka ugu horaysa intaan salaada la tukana way noo imaan doontaa inta noosii waxa la samaynayo laakiin sida hadda aad u qudbaysaan ama jumcaha oo kale saamuusan ahayn rawaahu lhamsa wasaxahu tirmidi iyo abu cawaan wabnu xibbaan intaba way wariyeen waana xadiid xasana wacan caaishata radia allahu tacaala canha qaalad waxay tiri caaisha qaalad waxay tidhi shaka naasu dadkiiba waxay u sheegteen ilaa rasuuliillaah rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam qaxuuta almatari roobkii oo la waayey qaxuut roob go'itaan iyo roob go'ay u sheegteen oo waxay u sheegteen abaar inuu markaa jiro roobkiina go'oo la waayey fa amara wuxuu amray bimimbarin mimbarka in loo dhiga meesha lagu tukanayo in loo dhigo ayuu markaa amray fawudica lahu waa loo dhigay fi lmusalla makaanu tukadka meelihii barxaddii laisugu tegi jiray yaa mimbarka loo geeyey wawacada annaasa dadkiina wuu la ballamay yowman maalin oo yakhrujuuna fiihi ay u soo baxaan maalin ay soo baxaanoo laysugu yimaado si ilaahay loo baryo loo roobto roobtilaahay roob loo weydiiyo subxaana wa tacaala looga baryo fa kharaja rasuulku wuu soo baxay xiina wakhtigii badaa ay soo baxday xaajibu shamsi qoraxda geeskeeda xaajibka qoraxda mar la markii ay soo baxday yuu rasuulku soo dhaqaaquu soo baxay sala allahu calayhi wasalam faqacada cala almimbari mimbarkuu ku fadhiistay fakabara ilaahay buu weyneeyey waxamid allah ilaahay buu mahdiyey uma kabacdi qaala wuxuu yidhi innakum adinku shakawtum waxaad sheegateenood ka ashtakooteen jadba diyaarikum guryiin inay abaaroobeen jadba diyaarikum diyaartiinnii meelaha aad deggan tihiin abaartii ku habsatay waqad amarakum allah ilaahayna wuxuu idin amray an tadacuuhu inaad ilaahay tuugtaan wawacadtakum wuxuu idin ballan qaaday an yastajiiba lakum inuu idinka ajiibo subxaana wa tacaala waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum itooga waa idinka ajiiba buu dha ila subxaana wa tacaala inuu ilaahay idinka ajiibana ballan buu qaaday wuxuuna idin amray inaad tuugtaan uma intaa kadib qaal wuxuu yidhi nebiga alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh allihii eh, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim naxariista guud iyo midda gaar ahaaneed ay u sugnaatay maaliki boqorkii yowmi ddiini maalinta qiyaamaha maalinta aakhirana allihii boqorka markaa ahaa adduunku kama maqna inuu melig iyo maalig u yahay labadaba laakiin sheegashaa iska badan hadda boqor hebel iyo boqor laad iyo boqor qabiil hebel iyaa soo baxay boqor la caleema saaro cano lagu shubaa soo baxay saa darteed qiyaamo haddii la tagay kala caddaan doontaa liman ilmulku lyowm maanta yaa boqor ah maantayay u sugnaatay maanta yaa leh wax warramaya ma jiro lilaahi alwaaxid alqahaar ilaahay ayaa melig ahoo boqor ahoo keligii ah qahaar ah subxaana wa tacaala laa ilaaha ila allahu yafcalu maa yuriid wuxuu doonuu sameeyaa subxaana wa tacaala facaalun limaa yuriid fala waayo ilaahay wuxuu doonuu sameeyaa la yus'alu camaa waxa uu sameeye lama weydiiyo wahum yus'aluun dadkaa la weydiinayaa adiga waxaad samaysa maxaad ku samaysay baa lagu leeyahay rabbise lama weydiiye subxaana wa tacaala yafcalu maa yuriid allaahuma ilaahayow anta allaahu alla ayaa tahay laa ilaaha ilaa anta alla xaqnimo lagu caabudo oon adi ahaynna ma jiro alhaniyu allah oo dan ah baad tahay oo taajir ah wanaxnu lfuqaraa ana waa baahanna ilaahayow faqiiriin ayaan nahaye anzil deji calaynaa korkeenna alkhayfa roob nagu soo deji wajcal yeel maa anzalta waxaad dejisana quwatan iyo wabalaaqan ilaa xiin quwo nooga dhig waxaan ku xoogowno tabardaradii abaarta nagu dhufatay aan kaga xoogaysano balaaq iyo gaarsiin ilaa xiin ilaa wakhti aan ka gaarno uma intaa ka bacdi rafaca yadayh nebiga gacmihiisa ayuu kor u qaaday falam yazal ma uusan ka zuulin inuu kor u sii qaadayo xataa ruwiya ilaa la arkay bayaadu ibtayhi kilkilooyinkiisa caddaantooda kor ayuu nebigu gacmaha u taagay sal اllahu calayhi wasalam uma intaa ka bacdi xawala ila annaas dadka ayaa wuxuu u wareejiyey dahrahu dhabarkiisa marka hore saan buu ugu soo jeeday dhabarkiisii ayuu markaa u jeediyey macnaha dhanka qiblada ayuu markaa u jeestayo dadkii ayuu ka jeesto dhabarkiisii ayuu u xawiilay waqallaba wuxuu rogay ridaa'ahu go'iisa go'iisii wuu kala gediyey ama camaamadii uu markaa watay meeshii dhinacaan jirtayna dhinacabuu keenay meeshii dhinacaa jirtayna dhinacaasusaa u soo bedelay waxawala wuxuu xawilay oo nebigu kala wareejiyey ridaa'ahu go'iisa wahwa raaficun yadayhi asoo gacmihiisu ay kor markaa jiraan umma aqbala cala annaas dadkuu soo qaabilay wanasala waa soo degoo mimbarkii buu ka soo degay wa sallaa rakcatayn buu laba rakcadood ayuu dadkii dujiyey fa ansha'a allah ilaa wuxuu amaamuday saxaabatan daruur daruur ayaa isla markii ilaahay qalqay oo keenay faracadad way onkoday wabaraqad way biriqdo way hilaacday umma amtarat kadibna way da'day robbay ummaddii ku soo qubtay rawaahu abu daawuud wa qaala qariibun buu yidhi wa isnaaduhu jayid sanadkiisu waa jayid wa qisatu taxwiil taxwiilka qisadiisa fi saxiix buu ku sugan yahay min xadiidi cabdullaahi bnu zayd wa fiihi waxaa ku sugnaa fatawajaha ila alqibla qibladuu u jihaystay yadcuu asagoo ilaahay baryaaya uma intaa kabacdi sallaa rakcatayn laba rakcado buu tukaday ama ummaddii dujiyey jahra fiihimaa bilqiraa'a qiraa'ada uu la jahray qiraa'adiina uu la dhawaaquu kor markaa ugu qaaday walidaari qudniy min mursalin xadiis mursal ah abi jacfar albaaqiri wa xawala ridaahu go'iisa ayuu xawilay nebiga uu kala beddelay muxuu u yeelay litaxawal qacd si qaxdiga iyo abaarta jirta ilahay ku bedelo subxaana wa tacaala arana loogu bedelo tafa'ul iyo saadaal wanaagsan waayo sida maradan ilaahu ansaa u kala yeelay abaarta iyo aranka noo kala bedelo abaarta intaad naga qaado ilaahu aran noogu bedel naga taxwiili oo naga wareeji macnaha xadiidku wuxuu tilmaamayaa roobtuugu inuu yahay shay mashruuciya ah ilaahay subxaana wa tacaalaana ummadda uu amray haddii ay dhibaatay waxyaabo la kulmaan inay ilaahay baryaan subxaana wa tacaala caaishaa warinaysaa waxay leedahay dadkiibaa ashtakooday waxayna u sheegteen rasuulka sala allahu calayh wasalam uxud inuu markaa jiro abaar ay markaa jirto roobkiina go'ay oo la la'yahay lana waayey waayo risqi oo dhan roobkuu isugu yimaadaa wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun ilaa subxaana wa tacaala waa allaha ka soo dejiyey min asamaa'i risqan waxa cirka ka soo dahay risqi lagu magacaabay roobka idan waa waxyaabo lagu diirsadoo dadka abaarta ilaahay uga kor qaada subxaana wa tacaala roob haddii la waayo abaar la sheegaa inta roob yimaada balliyada iyo kalkeliyada yaa biyo gala coosaa dhulka soo baxo waxaa daaqda duunyada ummadda laftigooda waa ay ku diigsadaano waxay ku helaan khayr iyo wanaag idan wixii oo dhanba cirka biyaha ilaahay nooga soo qoyo markaa isugu yimid ilaahay subxaana wa tacaala biyo ayuu cirka ka soo dejiyey waanzalnaa min asamaa'i maan mubaarakan faanbadnaa bihi jannaat waxaba alxasiid cirkan biyo ka soo daadinay intaa waxaan ugu talagalnay buu dhaha ilaa subxaana wa tacaala inaan beero idinkugu soo dhalino iyo waxaba alxasiid waa xabba zarciyo markaa la goosto intaasoo dhan waxaa loo sameeyey risqan lilcibaad addoommada in la qoodiyo roob haddii loo xageed laga helaya wax kale waa ma jirto saa darteed baa dadkii markay abaaroobeen iyadoo madiine la joogo rasuulkay u sheegteen bay tiri shakan shaka dadkii dadkiibaa sheegtay ilaa rasuuli rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam quxuuta almatari roob go'itaanbay u sheegteen roobkii inuu qaxti ku dhacay oo la waayuu go'ay fa amara bimimbarin mimbar buu amray in bannaanka loo dhigo fa wudica waa loo dhigay lahu rasuulka fi lmusalla makaanu tukadka wawacada annaasa dadkiibuu la ballamay yowman maalin yakhrujuuna fiihay ku soo fakharaja wuu soo baxay nebigana xiina badaa markay soo baxday xaajibu shamsi qoraxda dhinaceeda ama geeskeeda faqacda cala almimbar buu ku fadhiistay fakabara waxamid allah waa kibarto alluu weyneeyey ilaahayna wuu mahdiyey uma qaala wuxuu yidhi innakum adinku shakawtum waxaad sheegateen ood ka ashtakooteen jadba diyaarikum guryihiina inay abaaroobeen waqad amarakum ullahu ilaahna wuxuu idin amray an tadcuuhu inaad ilaahay tuugtaan wawacadakum wuxuu idin ballan qaaday an yastajiiba lakum inuu idinka ajiibo uma qaala intaa kadib wuxuu yidhi nebiga alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad ilaahay baa iskale caalamkao dhan rabbi u ah alraxmaani naxariista naxariista ballaaran alraxiimi iyo naxariista qaaskaa maaliki ywmi ddiin ama meliki ywmi ddiin boqorkii maalinta qiyaamana ah laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro yafcalu wuxuu sameeyaa maa yuriidu wixii uu doono allaahuma ilaahayo anta adigu allaahu baa tahay tahay alle waaxidoo keligii ah laa ilaaha ilaa anta adi mooye alla kalena ma jira alghaniyu alla hodan ah baad tahay wanaxnu alfuqaraa annaguna faqiiriin baan nahay dhammaan waa la baahan yahay yaa ayuha الnaas antum اlfuqarاء ilى اllah wاllahu huwa اlغaniy اlxamiid ilaahayow hani baa tahay dad fuqaraa ayaa nahay anzil allow deji adaa awoodee calaynaa korkeena alhayfa gargaar nagu soo deji hayf iyo maطar waxay kala yihiin baa la yidhi cilmiga inta badan hayf baa lagu tilmaamaa kaydku waa mar allaala marka roobku yimaada xilli ay baaba jirto xilli dadku oo dhan ay waxba haysanin bakaar duugan ma laha qof wax u haray ma laha geelkii u dembeeyey xalow kaa dhintay ridii ugu dambaysa shal islaantu ka dhimatay wax jira ma laha inay dadkii isxunaan baa u soo dhow roobka noocaasa xilligaa lagu jiro markuu yimaado hayf baa layidhahdaa matar waa ka adeeg badan yahay laakiin matar waa roob ayadoo wax layska haysta iyo wax laysku furto abaari bilbilaabanaysa yimaadaa marka midkaan hayf ilaahu nagu soo deji buu dhahay nebiga kayfna cilmiga waa lagu tilmaamayo rasuulku wuxuu yidhi waxa layla soo diro hanuuni cilmi ah ka maali kayf waa sidii roobka kayfka oo kale markaa ah waayaad baa loogu baahan yahay wajcal ilaahayow yeel maa anzalta waxa aad dejisana quwatan quwad iyo wabalaagan balaaq ilaa xiin aan ku gaarno uma intaa kadib rafaca yadayhi gacmihiisuu kor u taagay falam yazal ma uusan ka zuulin rasuulka sal اllahu calayh wasalam inuu gacmihiisa kor u taagay xataa ru'ya ilaa arkay bayaadi طayib uma xawala ila annaasi dadka ayuu u wareejiyey xaggooda dahraw dhabarkiisa waqallaba ridaahu go'iisana waa kala rogay wahwa raaficu yadayhi uma intaa kadibna aqbala cala annaas buu soo qaabilay wanasala waa soo degay wasallaa rakcateen buu tukaday faansha'a allah ilaahay baa amaamuday oo isla markii khalqay saxaabatan daruur faracadat way racdaday oo way onkoday wabaraqad way oo way biriqday waayo roobku markuu onkod weyn leeyahay biriq badanna uu leeyahy waxaa loo raja badan yahay inuu wax badan da'o jirto uma amطarat ka way roobaysoo way da'day rawaahu abu daawuud wqaala qariib buu dhahay waisnaadahu laakiin jayid waaye wa qisaة taxwiil fi saxiix buu ku sugan yahay min xadiidi cabdullahi bnu zayd wa fiihi xadiidka waxaa ku jiray fatawajaha ila alqibla qibladuu u jihaystay yadcuu asoo alla baryaya uma sallaa rakcateen buu tukaday jahara fiihima bilqiraa'a qiraa'adan uu kor u qaaday rasuulka sal اla alيه wasalam walidaara qudni min mursal xadiid ah oo abi jacfar albaaqir uu wariyey waxawala ridaahu go'iisuu xawilay uu kala rogay liyataxawala alqaxtu si ilaahay uu uga bedelo qaxdiga iyo abaarta iyo dhibaatada markaa haysata wacan anas radi allahu canhu ana rajula nin ayaa dakhala almasjida masaajidka soo galay yowma aljumucati ayadoo maalin jumca ay tahay wاnnebiyu nebiguna sala اllahu calayh wasalam qaa'iman uu taagan yahayo yakhtubu uu khudbo akhrinaayo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayo halakat اlamwaal maalkii way halaagsameen waاnqadacat الsubul jidadkiina way go'een fadcu اllaha tacaala ilaahay noo tuub yuqiiunaa hanoo gargaare yuqiiunaa hana roobeeyo oo hanoo gargaaro ilaahay noo bari subxaana wa tacaala farafaca yadayhi gacmihiisuu kor u taagay rasuulka uma qaala wuxuu yidhi asoo mimbarkii saaran allaahumma aqihnaa allaahumma aqihnaa allaahumma aqihnaa ilaahuna roobee ilaahayou noo gargaar ilaahu kaydna sii fadakara alxadiid xadiidku waa dheeraa ayuu xusay wa fiihi waxaa ku jira xadiidka adducaa'u duca oo eh, bimsaakihaa roobka in la joojiyo qabashada roobka in ilaahay laga baryo haddana muttafaqun calay xadiidku wuxuu ahaa ayadoo jimco lagu jiro salaadii khudbada la aqrinaya anas wuxuu leeyahay nin baa albaabkaa ka soo galay markuu ka soo galay buu dhahay rasuulkii ilaahayow maalkii way naga halaagsameen xoolihiina way naga dhidhinteen wax la haysta ma laha abaar baan buu rasuulka u sheegay ee ilaahay noo tuug buu yidhi fadcu allaha tacaala yuqiifuna hana roobeeyo rasuulku gacmuhu kor u taagay markaasuu dhahay allahumma aqihnaa allahuma aqihnaa allahumma aqihnaa ilaahuna roobey ilaahuna roobey saddex jeer isla markiibu aas wuxuu leeyahay daruur baaba soo amaamadantayba waankaas qoraxda aad bay u kululayd samadana maku arkayn qasca gobol yar oo daruur ah ma saarnayn daruurtiiba intay isla markii timida iyadoo dhan ankodayqaylisay roobkii nebiga kama uusan soo degin mimbarka ilaa roobkii baa markaa yimid roobkiyaa soo daatay waxaan arkaynay dadkii oo intay roob ku soo baxeen waana la roobeeyey jumcada maalintii ku xigtay maalintii ku xigtay ila aljumcatu اlukhra ilaa jumcadii kale roobku kala joojin waaye dadkasay ku yimaadaanba masaajidkii baa la yimid khudbadii baa markaa la bilaabay isla ninkii buu yidhi anas ama nin kale ayaa haddana istaagodhaa yaa rasuul allah haddaan binaa gurigaa naga dudumeen jidkii oo dhan roobaa gooyey roobkii waa naga bataye ilaahay noo tug roobka naga joojiye roobka ha naga joojiye ilaahaya rabbi noo tuug rasuulka sal alla alay slam wuxuu yidhi allaahumma xawaalaynaa walaa calaynaa ilaah roobkeenna ka qaadee geesaheena yeel waabdinta iyo beeraha iyo meelaha biyaha ku dhacaan iyo ilaah meelaha noo geey saasuu markaa rasuulku yidhi roobkiibaa istaagay qorax baan ku soo baxnay buu yidhi qorax ayaan markaa ku soo baxnay saa waxay tilmaamaysaa rasuulka sala allahu calayh wasalam inuu isista ku sameeyey jumcaha dhexdeeda jumcada gudaheeda oo imaamku ay u bannaan tahay inuu xaaladdaa markaa sameeyo kuna roob toogo asoo khudbadii dadka u aqrinaya saa darteedna qof inuu imaamka la hadli karo imaamku qofkuu la hadlana uu jawaabi karo horay maxaan u soo tilmaannay ninkii masaajidka soo galay ma tukatay maya istaagi laba rakacaadoo tuko ninkan intuu soo galay buu dhahay saa i saasaa jirtay arintaa markaa noo sameey labadaa qofood bacdamaa jumco aan lagu hadli karin haddii kanna dan timaaduu imaamku la hadlo kanna asaga imaamku intuu la hadla u jawaabo inaysan dadkaa ku jirin laakiin inteena kaloon hadalna samaynaynin amase nebiga imaamku intuu la hadlo jawaab aan looga baahnayn inay hadlaan waa shay mamnuuca khudbada inta markaa la tukanayo marka saasuu anas leeyahay ana rajul baa dakhala almasjid masaajidka soo gala yowma aljumca wاnnabiyu sal اlla alay slam qaa'im yakhtub faqaala ya rasuula allah halakat اlamwaalu maalkii way halaagsameen xoolihii way wadhidhinteen beerihii way ba'een waa abaar wanqadacat الsubl jidadkii way ga'oona meel la marmala abaar darteed fadcu اllah tacaala ilaahay noo tuug yugiisuuna hana roobeeye farafaca yadayhi gacmihiisuu kor u taagay uma qaala allahuma aqifna ilaahu noo gargaar buu yidhi ilaahayow noo gargaar amana roobay allahuma aqifna fadakara alxadiid wa fiihi waxaa ku jiray adducaa biimsaakiha waa qaybtii dambe ee hadda aan tilmaannay muttafaqun calayh wa can anasin anna cumar radia allaahu canhu kaana wuxuu ahaa idaa quxiquu haddii ay abaaroobaan oo roobku ka go'o yastasqii mid ku roob doono oo ku tawasula bilcabaas bin cabdiilmuطalib wa qaala wuxuu dhihi jira cumar allaahuma ilaahayo innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn nastasqii kugu roob doono ilayka xaggaaga nebiyanaa nebigeenna fatasqiina waadna warraabin jirtay wa innaa anagu natawaasalu waxaan kugu tawasulaynaa oon kugu soo dhowaanaynaa bicammi nebiyina nebigeenna adeerkii ee fasqinaa ilaahuna wara اlأraabi faysquna markaasaa la waraabin jiray rawahu اlbukhaari baa xadiidkaa wariyey wasiilada ama tawasuquu tilmaamayaa midna waa shay mamnuuca midna waa mid mashruuciyo ah nebiga sala allahu calay wasalam intuu joogay ayagay u sheegan jireen nebigan intuu ilaahay u tuugo yaa ilaahay roobayn jiray subxaana wa tacaala sida hadda aan soo marnay oo kale la dhihi maayo rasuulka allow roobna sii laakiin waxaa leeyahy ilaahay noo tuug hana roobeeye ilaahay subxaana wa tacaala wuu baryayaa ilaahayna wuu roobaynayaa taas waa shay mataqaanaa loo baahan yahay markii rasuulku dhintay adeerkiis cabbaas baan kugu tawasulaynaa jirayna cabbaas ayaa ilaahay tog la dhihi jiray markaasuu ilaahay waraabin jiray subxaana wa tacaala xaaladaha noocaasi waa shay mashruucoo markaa jira qof inaad dhahda ilaahay ii tuug rabbi ii bari qof inaad mataqaanaa ama ha kaa iimaan yaraada ama ha kaa iimaan bato inaad dhahdo ilaah subxaana wa tacaala noo bari ilaahay noo tuu qof ahlu iimaan ah ahlu islaax ahlu qiimo ah warci iyo zuhdi lagu yaqaano inaad dhahda ilaahay ii bari ama noo roob tuug ila subxaana wa tacaala shay mashruuciyo jirto waaye xaalada camal fiican oo aad samaystay inaad alla ugu tawasusho saddexdii nin ee godka intay ku dhaceen ka soo bixi waayey ilaahayo hooye aabbaan dhaqaaleeyeye dhibka naga qaad ilaah buu ugu tawasulay camalkiisa saalixa ah ilaahayow haddii aanay mid dartaa u sameeyey adaa oge naga qaad dhibaatadana haysata waa laga qaaday camalka saalixu waa sida qof dhintoo qabri ku jira waa mamnuuc qof kaa maqan oo meel kala jira in lagu dhow haddaad qayliso shiiqaad u qayliso waa ku maqla meel allaale meeshuu joogana ma jirto xaalad noocaasoo kale ah saa darteed qofka tawasulayana waa inuu nidaamka islaamkii diinta ilaaliyo wacan anas qaale wuxuu yidhi asaabadnaa waxaana asiibtay wanaxnu annagoo maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayh wasalam wasalam ayaa waxaa nagu soo da'day matarun roob baa asiibay qaala wuxuu dhahay anas fa faxasara wuu fayday awbahu maradiisa intaa hore rasuulku marada ka qaaday xataa asaabahu cammi min almaطari ilaa roobka uu asiibay ilaa roobkii uu ku da'ay nebiga uu gaaray wa qaala wuxuu yidhi innahu xadiiu cahdin birabbihi wa xadiiu cahdiyo rabbigiisu hadda agtiisa ka yimid waa markuu cusub yaha roobka marka uu soo dego xilliyada aad iyo aad ilaahay loo baryana way tahay waxaa kaloo loo baahay markuu saa u cusub yahay jasadkaaga gobol ka mida inuu roobku gaaro innahu asagu waa roobkee xadiiu cahdin waa mid xadiiu cahdi ahoo ku cusub birabbihi rabbigii hadduu rabbi agtiisa ka yimi subxaana wa tacaala taana barwaaqii barako waaye sababtoo ah ilaahay roobka cirka ka imaanaya wuxuu ku tilmaamay waxaan ka soo dejinay maa'an mubaarakan biyo mubaarak ah oo qiimo badan barakaysan rawa muslim baa xadiidkaa wariyey an caahaa radi canha ana rasuula اllahi sal اllahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa ra'aa hadduu arka almatara roobka qaala wuxuu dhihi jiray allaahumma ilaahayow allaahumma wuxuu dhihi jiray allaahuma ilaahayow sayiban naafican nagu shub asagoo naafica nooga dhig roob barakaysan sayb nooga dhig oo naafic ahoo baraka markaa leh akhrajaahu way soo saareen wa can sacad radia allaahu canhu ana الnabiya sala اllahu calayh wasalam dacaa wuxuu ku ducaystay fi listisqaa'i salaada istisqaha allaahuma ilaahayow allaahuma ilaahayow jallilnaa nagu dabool saxaaban daruur kafiifan kafiif markaa ah oo qaraweyn macnaha daruur aad iyo aad u culus oo kafiif ah ilaahu nagu dabo khasiifan oo khasiif ayadana markaa ah macnaha codaynaysa oo mtaqaanaa khasiif ahoo cod markaa leh daluuqan daluuqna markaa ah macnaha fara badan aad u badan ilaahu nagu soo daadi daxuukan daxuug ah macnaha mid qosol badan ama qoslaysa ah macnaha waxaa loola jeedaa mid oo oo biriq badan oo biriqeeda iyo biriqda mataqaana ay samaynayso ee aad markaa u badan tahay tumtirunaa minhu aad nagu da'siisood nagu roobayso xaggiisa radaadan ayadoo radaad ah macnaha radaad macnaha asagoo ah radaadan macnaha matar asagoo ah asagoo radaad ah oo matar ah qiqitan qiqidka macnaha waxaa loola jeedaa asagana dhibcihiisu ay xoog badnayn ay dadka dhibaato gaarsiinaynayno dhibcayar yar ah markaa wataa sajalan sajla ah aad u badan macnaha dhibcihiisana yar oo dadka dhibaato aan gaarsiinayn haddana aad u badan ilaan sajliga waa wadaanta biyaha ka buuxda ama biyaha badan leh ya da aljalaali wاlkraami saasuu nebigu dhihi jiray sal اllahu calayh wasalam rawaahu abu cawaana xadiidka wariye fii saxiixihi oo sacd wuxuu tilmaamayaa nebiga sal اllahu calayh wasalam mar allaala markuu istisqaha ku ducaynayo ana الnabiya sal اla alay waslam ayaa dacaa ducaysto oo rabbi baryey fi اlistisqaa'i roobtuuga wuxuuna yidhi allaahuma ilaahayow wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow jallilnaa nagu dabool oo waxaad korkeenna yeeshaa saxaaban daruur saxaabkaasoo kafiifan oo qaro weyn markaa leh aad u weyn qasiifan haddana qasiif ah qasiifan macnaha cod leh Eh, daluuqan daluuqna markaa ah macnaha daluuqan waxaa loola jeedaa kaiir ahoo aad i aad u fara badan daxuukan mid daxuug ahoo qosol leh markaa ah qosolku macnaha qosol caadiya daxgiga ma ahee macnaha birqaay macnaha isla markii wax ka dibba cirku markaa birq fiican u sameeya tumtirunaa minhu aad nagu roobaysa ilaahayo radaadan asagoo radaad ah macnaha radaad iyo matar ama roog roobkaasoo qiaqitan ee dhibcihiisu ay yar yihiin sajalan biyo badanna markaa leh yaa daljalaali wاlkraami rawaahu abu cawaana fii saxiixihi وcan abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi rasuulkii alla sal اllahu calayh wasalam ayaa qaala wuxuu yidhi kharaja sulaymaanu nebi sulaymaan baa soo baxay calayhi الsalaam yastasqiih inuu istisqa sameeyo roobtuug bay u socdeen fara'aa wuxuu arkay namlatan qureysho mustalqiyatan mustalqiyatan calaa dahriha u jiifta dhabardhabar macnaha qurayshu arkayo dhabarqabar saa markaa ugu jiiftaa raaficatan qawaa'imaha lugaheedanay kor markaa u taagtay raaficatan kor u qaaday qawaa'imaha qawaa'imteedii lugaheeda ila asamaa taquul dhahaysa allaahuma ilaahayow innaa annagu khalqun baan nahay abuur oo min khalqika abuurkaaga ka mid ah laysa binaa nooma sugnaanin hinanka kaaftoomid can suqyaaka waraabkaaga xoolihaasaa dhaha waa xayawaankii ugu yaryaraa kama maaranno waraabkaage faqaala wuxuu yidhi sulaymaan irjicuu laabta laqad suqiitum waa laydin waraabiyey bidacwati hayrikum dacwo iyo baryo kayrkiina laydinku waraabiyeye roobtooga intaa nooga filane laabta buu markaa yidhi rawaahu axmed baa xadiidka wariyey wasaxa alxaakim uu suix yeelay laakiin xadiisku waa daciif sulaymaan calayhi salaam ilaa waxyaabuhu ku manaysta waxaa ka mid ah shimbirta waxaa ka mid ahaa inuu ilaahay ciidan fara badan siiye subxaana wa tacaala inuu shimbirta la hadlo inuu fahmo waxyaabahay markaa ku hadlayaan iyo waxyaabaha markaa la midkaa dhammaan maalin maalmaha kamin damaashaad buu sameeyey sida ilaahay tilmaamay wuxuu soo kulmiyey wuxuu shirli sulaymaan junuudu min aljinni wاlinsi wاlطayr fahum yuusacuun ayagoo la horaaya laisku istaajinaya badnaan darteeda xataa idaa ataw calaa waadi namlin god namli ah waadi ay quraysho degiin buu soo maray xataa idaa ataw calaa waadi namli qaalat namlatun qurayshaa tidhi yaa ayuha namlu udkhuluu masaakinakum war qorayshooyinkaanow guryihiina kala galgala dhudhuunta laa yaxtimannakum sulaymaan wa junuuduhu sulaymaan iyo ciidankiisa iyo idinku joojoogsanine sulaymaan nebi waaye ciidankuu la socdana wuu tarbiyeeyey gardarro iyo idabdarro u yeeli maayaan wahum laa yashcuruun ayagoon ogayn waa gaardinayaan buudka hadday idinku istaagaan bas meeshaad ku egtihiin marka saysan u dhicin idkhuluu masaakinakum gurina kala sulaymaan iyo ciidankiisa idin burburinin wahum laa yashcuruun isa markii uu fahmay muxuu sameeyey fatabasama ضaaxikan min qawliha waa dhoola caddeeyey waana qosday hadalkeeda markaasuu ilaahay u mahdiyey rabbi awsicnii an ashkura ilaa nimco waay waxaan naqaanaa shahaadaan ku helay ani taardigan iyo waxaan tababarkan aad soo qaadatay iyo cilmigan ilaahay ku siiyey anaa kasbaday anaa saa yeelay maya rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wa calaa waalidaya saasuu markaa ilah baryay subxaana wa tacaala ilaa markii ugu dembaysay ninkii u keenay balqiisa carshigeeda ee yaryaa ii keenaya intaysan ii iman ayada muslimiina cifiid baa dhahay anaa keenaya intaada meesha ka istaagan may waa igu dheertaa buu yidhi wax kar yar yaa keeni kara markaasaa waxaa markaasa waxaa istaagay ninkii cilmiga lahaa ana atiika bihi qabla an yartada ilayka darfuk ishaasaan mo intaana saan dhimaa kuu keenaa buu yidhi falammaa ra'aahu mustaqiran cinda waaba yaalaaba muxuu yidhi haada min fadli rabbii rabbigay fadligiisa waay anagaa saasaan ahaa iyo sixirkaan ku dheereeya iyo intaa jirtaa iyo arrimo badansaan naqaanaa waxbaan bartay iyo taatika tikhnolojikan ku hormaray iyo ma laha wuxuu yidhi haada min fadli rabbii liyabluwanii waa la imtixaamaya aashkur am akfur inaan kufrinayo inaan shukrinayo qofkii kufriyana ilaahay waa ka kaaftoomaa qofkuu shikriyana ilahay khayr buu siiyaa marka abi hurayr wuxuu leeyay ana rasuul lah sal alه wasalam qaal kharaja sulaymaan baa soo baxay calayhi salaam yastasqii asagoo roob dalbahaya fara'aa namlabuu arkay quraysho oo mustalqiyatan ridan calaa dahriha dhabardhabar u ridanoo saa markaa u jiifto dhabardhabar u seexatay raaficatan kor u qaaday qawaymahaa lugaheedii ila asamaa'i xagga samada taquul dhahaysa allaahuma ilaahayow inna annagu khalqun baan nahay oo min khalqiga abuurkaaga ka ah laysa binaa nooma sugnaanin hinan ka kaaftoomid kama maarmi karno can suqyaaka waraabkaaga ilowna waraabi faqaala irjicuu baxa ku yidhi dadkiisa laabta faqad suqiitum waa laydin bidacwati hayri hayrikum xadiisku waa xadiis daciifa laakiin wacan anas radi allahu canhu ana الnabiya sala اllahu calayh wasalam istasqaa wuu roob doonay faashaara wuxuu ku ishaaray bidahri kafayhi ila aلsamaa kafaynkiisa dahrigooda meeshaa kale dahriga meesha hoose ee cadme ahee waa meesha kale bannaanka ah yuu samada ku ishaaray rasuulka sal اllahu calayh wasalam qaybahanoo dhan waxay noo tilmaamayaan roobdoon in la sameeyo in ilaahay subxaana wa tacaala la baryo in roob ilaahay laga tuugo subxaana wa tacaala maalintii roob la waayo oo ilaahay biyihiisa naga ceshto oo rabbi subxaana wa tacaala addoommada caasiisyaan ay sameeyeen darteed biyaha lagu ceshto waa la khasaaraa maalmo dhaweed waa ogeen wixii dhacay geel dhintay iyo rima taqaana wax noqotay iyo qof suu isaga socdo oon daraad isaga ka dhacaya ilaahay wuu awoodi karaa subxaana wa tacaala marka inaan kibirka iska dhaafno ilaahayna subxaana wa tacaala aan ku xirnaano ummad rabbigood caabudana noqono dan noogu jirtaa intaa saa samaynayno ilaa khayr buuna siinaa roobka maxaa lagu helaa inta badan waxaa lagu helaa istikfaar ilaahayo dembi dhaafna weydiisto ilaahayo cagtis la weydiisto faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara war ilaahay istikfaar weydiista roob oo nagu soo da'a waxaa naga xiga ilaahuna cafi oo run ah ilaahuna cafi oon been ahayn ilaah waa kuu dembi dhaaf weydiisanaynaa oo aan qalad ahayn faqultu istakfiruu rabbakum yursil الsamaa isla marka erkaa la soo dira baxaa le addoommadii dembi dhaafa ilahay weydiisteene erkaa ilaahay noo soo dira subxaana wa tacaala yursil الsamaaءa calaykum midraaran midraarka macnaha soo soo noqnoqonaya roobka hal mar markuu dimaada ma wada soconay ilan dadkaa ramamaya waa la istaajinaya haddana in kalena laku soo dejina haddana sidoo kale haddana saasoo kale yursil الsamaa calaykum midraara intaa maxaa kaloo imaanaya wayumdidkum biamwaalin wabaniin maal iyo ilmo waxay ku yimaadaan roobka roobkan yaa iska xihan walaalayaal roobku wuxuu ku xirmaa macaasi wuxuuna ku soo furmaa towbo ilahay oo loo tooba keena subxaana wa tacaala maalka suu u badanayaa roob markuu yimaadaa risqigu bataa roob markuu yimaadaa beeraha baxa markay beeruhu baxaan baa qofku magaaladuu keenaya waa laga gadanayaa lacag buu qaadanayaa kii lacagta haysta laftigiisa biyuu hadduu waay lacagta maa cabaysaa doolarka jeebka kugu jira biyaad ku gadata maba haysatidba fuustooyin biyo ku jira ma laha dar biyo ku jira ma laha lacagtii waad haysataa maxaa ku samaynaysaa waa ma jiro saa darteed baa ilaah wuxuu yidhi wayumdidkum biamwaal maal baa badanaya haddii hanta ilah maxaa ku xiga dhallinyaradan lacag la'aanta meesha iska fadhiya guur bay aadayaan maxaa celinaya dhallinyaradii guursa la'yihiin wixii baa ku yar wuu cabsanaya wuxuu leeyahay maxaad ku biishaa gabadhan kirada maxaa ku bixisaa wuxuu le ilaan shaqa ma haayo ama wax yar buu ku shaqeeyaa hooya meeshaasay ku sugaysaa aabbii qaxooti buu joogaa walaashii xaggay ka qaylinaysaa afar cunug baa lagu furay asagaa la wada fiirinaya oo mtaqaana la wada suga wixii ku filan ma haysto marka laakiin haddii wuxuu yimaadaan oo wax kasta iswada furaan oo caanihi inta ay yaaliin oo wax inta ay yaaliin wayumdidkum biamwaal maal la helo markaasuu naagraadin bilaabaya waa baniin ilma imaanaya marka caruur buu markaa dhalayaa wayumjidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara webiyaalkii baa marka soo baxaya way soo badanayaan beerooyin baa ilaahay noo samaynaya subxaana wa tacaala heer mardha waxaan gaarnay webiyaashu ciyaalku ay banooni ku dhex ciyaaraan waa webigii biyaha laga sugaaya wax dhinnaa ma jirin ilaahayaa naga soo gaaray subxaana wa tacaala oo naxariistiisaa ku joognaa ma ahane dhibaato badan baa timid haddii lagu sii socdo dembigii macaasidana taatuu ka daran baa imaanaysaa haddii ciyaalkaa banooni ku ciyaaraya ayaga xataa kuma ciyaarayaan dugaag baa laga yaba inuu banooni ku dhex ciyaaro hadda wixii ka dambeeya haddii macaasida iyo dembigu markaa sii bato marka rasuulka sal اllahu calayh wasalam mar allaala markuu istisqa samaynaayo oo nebiga sal alla alay wasalam waxaa istisqaa mid warodoona fa ashaara bidahri kafayhi ila asamaa saasuu markaa u taagaay waa tii aan soo marnay go'a oo kale si ilaahay u taxwiiliyo abaarta haysata ilaahow naga bedel oo aaran markaa noogu bedel akhrajahu muslim ayaa xadiidka soo saaray baabullibaas baanu geli doonnaa labiskii waxyaabaha la xirto haddii ilaah yidhaahdo laakiin meesha joogto wabilahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam